بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxa aynu ku soo jirnay masxigii khufeynka ama jurmuuqa ayaynu ku soo jirnay labiyo soddonkii suuro oo afar iyo labaatan suuro uu manduuq ka dhigay ayaynu soo qaadannay haddana sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo sheego muddada iyo wakhtiga loogu talagalay almasxu cala alkhufayn qofku markuu xidho inta uu masaxanayo waa muddo intee leeg muddadaa ayuu doonayaa halkan inuu inoo sheego hadduu qofku uu yahay qof musaafirah oo safarkiisu safarka macsiyada a ah, ah ama qofku uu yahay qof muqiim ah labadaa xaaladoodba afar iyo labaatan saacadood ayaa loo ogol yahay inuu masaxdo qofka waa safarka macsiyada ah iyo qofka muqiimka ah muqiimka waa laysku waafaqsan yahay laakiin safarka macsiyada waxa uu ku xidhan yahay inaynu qofka casiime ka aaminno iyo inaynu rukso ka aaminno oo culimmada qaar ayaa halkaa hadal ka keentay oo tidhi safarulmacsiya masaxabaha laga joojiyo oo maydhigii uun isaga ha lugahaaga waad maydhi uun culimmada qaarna waxay yidhaahdeen kol haddii qofkii muqiimka ahaa masaxu uu u bannaanaa safarku iqaamada wax dheeraadka ah yuuna u keenin markuu macsiyo yahay oo safarka macsiyada intii qofka muqiimka loo oggolaa oo afar iyo labaatan saacadood ah ama maalin iyo habeen ah intii unbaa safarka macsiyadana loo oggolaanaya laakiin laga xidhi maayo safarka macsiyadu wuxuu rukhaska xidhaa ruksada iqaamada dheeraadka ka ah ee intii markaad muqiimka tahay rukhsada ziyaadada ah ayuu kaa xidhaya oo maalan markaan hadda muqiim ahay salaadda jamcin maayo salaadda qasrinna maayo haddaan laakiin musaafir noqdo safarku rukhsuu ii keenayaa aan ku jamcin karo ama aan ku gaabin karo safarka macsiyadu kaa dheeraadka ah buu xidhaa almasxu cala alkhufayn inagama xidhayee muddada afar iyo labaatanka ah loo dayni hadduu qofku yahay qof musaafira safarkiisuna safarka safarulqasriga ah uu yahay ka salaadda lagu gaabinayo macsiyona uuna ahayn saddex dharaarood iyo saddex habeen ayaa la odhanayaa waad masaxan karaysaa shuruudaha markuu dhammaystiro haddaba muddada masaxa markaan leenahay muqiimow afar iyo labaatan baad masaxan afar iyo labaatan saacadood ama habeen iyo maalin waxa lagaaga bilaabayaa tirinta saacadaha xilliga masaxa ayaa lagaaga bilaabi masalan waan weysaystay ama waan weyse qabaa markaan weysaystaan anoo weyse qaba labadii khuf xidhay xilligaa aan xidhay layga bilaabi maayo oo lay odhan maayo saacaddaa khufka aad xidhatay ha laguu tiriyo layma odhanayo waayo haddaanan khufkan xidhan lahaynba oo cagahayga aan iska dayn lahaayoon weyse qabi lahaa uun weysadu saxbay ii noqon lahayd kolka inta aan weysadaa qabo wax la ii tirinayaa haba yaraatee ma jiro saacadihii iima bilaabanayaan kolka aan weysaysto weysadaa inta aan qabo haddaan afar iyo labaatan saacadood hal weyse ah weysadii koowaad haddaan qabo oo afar iyo labaatan saacadood ama maalin iyo habeen aan weysadaa ku tukanayo oo ayna iga jabin lay odhan maayo muddadii way kaa dhammaatay kuumaba bilaaban baa lay leeyahay weli kuumaba bilaaban oo weysadii koowaad eed ku xidhatay baa weli aad weyse qabtaa mar alle markay weysadaasi jabto ayay culimmadu isku khilaafeen oo qole waxay idhaahdeen xilligaa ay jabtay ha laga tiriyo qolena waxay idhaahdeen oo sida loo badan yahay amaye eh xilliga masaxa ha laga tiriyo weysadii ayaa iga jabtay oo xilligii xadadku uu iga yimid la iiga bilaabi maaye marka aan weysaysanayo een dib u weysaysto xilligii lugaha markaan soo gaadho maydhi maayee khufaynkii baan xidhanahay masixii baan bilaabay markaasaa kow layga odhanayaa iyo mayee xilliga weysadu kaa burtay ee xilliga xadadka ayaa kow lagaaga odhan labada qowlba culimmadu way isku qabteenoo way jiraan halkaa marka la iiga bilaabo ama xiina alxadas dheh ama xiina almasxi dhahoo marka halkaa la iiga bilaabo muddadii ayaa afar iyo labaatan saacadood lay tirini haddaan muqiim ahay ama musaafir safarku uu macsiyo yahay culimmaduna waxay u badan yihin xadadka in laga bilaabayo ma aha masaxa masaxa waxaa laga bilaabaa iqaamada iyo waxaa laga bilaabaa muddada iqaamada iyo muddada safarka kolkaad xadadto ayaa kow lagaaga odhan wahaakadaa saasay kuugu soconi mar alla markaad lugaha soo gaadho maydhi maysida waad masixi inta kaleo dhanna waad ka soo weysaysani weysadii saxda ahayd hadduu qofku musaafir yahay isagana saddex maalmood iyo saddex habeen baa loo tirinayaa oo xadadka looga qaadayaa qofka hadduu shaki galo oo la kala garan waayo inuu muqiim yahay oo maalin iyo habeen uu qaadanayo iyo inuu musaafir u masaxday uu musaafiryo hadduu kala garan waayo waxaa la odhanayaa intii yaqiinta ahayd qaado oo xadiidkii nebigaa lagu camal fali sala allahu calayhi wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ama idac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka xadiidka ayaynu qaadani oo intaynu ka shikinnay waynu iska dayni qofku haddii uu maalan intuu khufkii xidho ayuu garan waayey inuu u masaxday liliqaama iyo inuu u masaxday lisafar isagoo shakisan ayuu afar iyo labaatankii saacadood dhammaadeen waxay ahayd inuu halkaa ku joojiyo ma joojinine afar iyo labaatankii saacadood ee dambana wuu masaxanayey oo wuxuu yidhi bal safar baad malaha ahayd wuu iska watay afar iyo labaatankii saacadood ee dambe eg laba maalmood iyo laba habeen markay tegeen ayuu maalintii u dambaysee musaafirka loo oggolaa ayuu ogaaday bilowgeegii inuu musaafir ahaa haddaba muddadaasi saddex bay u qaybsamaysaa maalintii koowaad salaadihii uu khufka ku tukaday waa u sax ilan hadduu safar yahay iyo hadduu iqaamo yahayba maalinta koowaad iyo habeenka koowaad waa loo oggolaa salaaddaasi waa u sax maalinta saddexaad ee u dambaysa waa maalintan uu xasuustay inuu safar u masaxday eh salaadahaa wuu ku tukanayaa masxiga khufka ayuu ku tukan waana u sax oo safarkiibuuba ogaad u xasuustayba maalintii dhexda ku jirtay ee isagoo shakisan uu masaxanayey ma waxa la haleeshiini dib baa laga ogaadayoo waa u sax baynu nidhaahnaa mise waxa la haleeshiini shaki buu ku masaxday oo waa khalad baa la odhan xagga khaladka ayaa la gelini oo maalintaas soo celi baa la odhanayaa qofka ilain adigoo shakisan baad masaxantaye uma y yowman maalin ayuu masaxan uma yowman wa leylatan yowman wa unbuu ka bilaabay sow maaha sax weeyi yowman wa leylatan uma yowman wa leylatan bay ahayd waa sax weeyi uma uma baa ka maqan kitaabkanan haysto uma yowman wa laylatan intaa kadib maalin iyo habeen buu masixi uma yowman wa laylatan maalin iyo habeen ha masaxo waa hadduu musaafir yahay safarkiisu uu macsiyo yahay ama muqiim labadaa xaaladood waxaana laga bilaabi min xadaihi xadadkiisa ayaa laga bilaabi xilliga uu xadao ayaa kow laga odhanayaa min intihaa'i xadaihi alasqar bacda lubsi oo dahaaradii ah haddii intihaa aan soo qadarno dahaaradaa xadadkaasi uu gebagabooday ayaa kow looga odhan oo weyse qaadashada ah haddaynaan intiha soo qadanin sida fadxuljawaadkana xadadka ayaa looga bilaabayaa mas'alada saddex qowl baa ku jiray laba qowl unbay culimmadu u badan yihiin qowlka saddexaad waa la yska halmaamayaa xadadkaa laga bilaabi markaa wa halaaatan saddex maalmood ayuu masaxan fii safari qasrin safarka safarulqasriga la yidhaah ee siddeetanka iyo dhowrka shan iyo siddeetanka kilomitir imaamu shaaficiyo a'ima shaaficiya ay ka dhigeen shan iyo siddeetan kilomitir ilaa siddeed iyo siddeetan kilomitir markuu safarkaaga welibana dihaabka ah ama googa qurihii markuu dhan yahay ayaa lagu odhanayaa waa safarulqasri imaamu shaaficina saxaabada nebi maxamed ayuu ka qaatay iyo safarradii nebigu uu ku gaabin jiray inta ay dhannaayeen a'immada qaar waxay yidhaahdeen waxba yaan kilomitirka lagu xadidine curfiga ha loo celiyo oo dadku inta ay safarka u yaqaaniin un salaadda halagu ha loo masaxo oo ha lagu gaabiyo fii safari qasrina waa sidaa salaadda intii lagu gaabinayey ayaad saddex jeer ku masaxani saddex habeen iyo saddex maalmood in lam yamsax haddii uuna masaxan bixadari nagaadi haddii uuna ku masaxan mas'aladanna waxuu sheekhu doonayaa inuu sheego haddaan weysaysto oo khufka xidho xilligaa khufka aan xidhanayo haddaan musaafir ahay ama aan muqiim ahay qiimogal ma aha xilliga khufka la xidhanayaa qiimogal ma aha laakiin xilliga la masaxanayo ayaa qiimogal ah adigoo muqiim ah haddaad khufka masaxato oo markaad sidaa masixii koowaad u masaxatay aad safar u baxdo lagu odhan maayo saddex habeen iyo saddex maalmood masaxo masixii koowaad baa iqaamo ku dhacay wa adigoo safarkii ku jira ayaa maalin iyo habeen uun ad masaxanaysaa oo habeen iyo maalin qura ayaa laguu ogol yahay waayo bidaayadii baa iqaamo ahayd adigoo musaafir oo safar ku jira haddaad masaxato oo lagu yidhaahdo musaafir baa tahay waa masixii koowaad saddex maalmood iyo saddex habeen baa laguu ogol yahay haddana waad nagaatay ma adigoo negi baad bahalka iska sii masaxani saddex maalmood iyo saddex habeen waa maya jawaabtuye nagaadiga ayaa mar kaste la qallibayaay oo awoodda la siinayaa kolka maalin iyo habeen inta yaqiinta ah ayaa lagu gaabsanayaa wuxuu sheekhu mas'aladaa yidhi uma yowman maalin buu masaxan wa leylatan iyo habeenkeegiibuu masaxan waa inay isku xigaan haddaad tidhaahda khufka intaan maanta xidhaan maalintana maanta ka dhigi sidaa la sheegayana waxaa habeen saddexaadkaa qabow eh habeen saddexaadkana waan masaxanayo intan kale waan iska maydhi lagaa yeeli maayo maalinta iyo habeenku waa inay isku xigaan waa shardi uma yowman maalin buu masaxan wa laylatan iyo habeenkeega oo min xadaihi xadadkiisa ka bilaabanaysa min intihaa'i xadaihi xadadkiisa gebagabowgiisa ka bilaabanaysa wa alaaatan saddex buu masixi waa saddex maalmood iyo saddex habeen fii safari qasrin safarka safarulqasriga ah ee welibana aan macsiyada loola imanaynin ama mubaax ha ahaado ama cibaado ha ahaado waa in lam yamsax hadduuna masixin markan safarka uu ku jiro bixadarin isagoo negi hadduuna masixin adigoo safarka ku jira haddii masaxaaga koobaad negaadi kaaga dhaco maalin iyo habeen baa laguu ogol yahay halkaa waxaynu kaga baxnay muddada la masaxanayo ee laysku ogol yahay saddex baynu kolkaa dadkii ka dhignay nin safraya safarulqasri oon macsiyo ahayn ama cibaaduu noqon ama mubaax buu noqon waa laba qaybood labadaa qaybood labadaa safarulqasri saddex habeen iyo saddex maalmood shardi baana ku xidhanoo masaxa koobaad yuuna xadarkaaga dhicin buu ku yidhi ee waa inuu safarka dhexdiisa kuugu dhaco hadduu qofku safar u baxo safarulqasri ah oo safarkaasi macsiyo uu noqdo looma jeedo caasin fii safarihi safarka dhexdiisa inaad macsiyo samayso looma jeedo waxaa loo jeedaa safarka laftiisuba inuu macsiyo yahay waayo laba qodob baa kala jiro oo fiqiga lagu sharxo inuu caasin bisafarihi yahay oo ba aynu ku darno iyo inuu caasin fii safarihi yahay oo fii lagu daro caasin fii safarihi mushkilad ma leh maxay ka dhigan tahay rukhaska lagama xidho caasin fii safarihi adigoo safar xaj ah u socda haddii aad aragto maal dayacanood xaddo lagu odhan maayo rukhsooyinkii waa lagaa xidhayaa waayo safarkani sidiisa cibaadu u ahaa laakiin shay khaldan baad safarka dhexdiisii samaysay haddana rukhaskii kaa xidhmi maayaane rukhaskii way kuu furan yihiin baa lagu odhanaya waa caasin fii safarihi safarka dhexdiisaa dembi aad ku dhacday caasim bisafarihi waa gabadha ninkeega ka cadhoonaysa ee dudaysa oo kale maalan ama waa ninka duulaya ee reer beriya ku duulaya maal ka soo qaad isleh ama noocaasoo kale dadka ka shaqaynaya ee safarkooga sidaa u samaynaya ama ciidan goosanaya oo ciidan ay waajib tahay inay adeecaan ka goosanaya si khaladana uga goosanaya intay safarka ku jiraan laga yeeli maayo rukhas baanu qaadanaynaa ilain safarkan gebigiisaa macsiyoba ah haddaba safarku hadduu caasin bisafarihi yahay isaga muqiimkii unbaa la siinaya intii muqiimka hadduu muqiim yahayna intii muqiimka habeenkiiyo maalinta ahayd unbaa la siinaya wuxuu sheekhu yidhi wanasaca wuu siibayaa naxwu junubin junubka iyo waxa la midka ihi khufka wuu siibi haddii qofku isagoo khufkii xidhay oo musaafiroo safar u baxaya oo saddex maalmood iyo saddex habeen lugaha ha maydhanin la odhanaya iska masax haddaad doonto ayuu maalintii koowaad markuu masaxday buu janubay laba maalmood baa u dhimanaya saddex habeen mar hadday janaababa ka timaaddo ama reerkiisii xaaskiisii buu la kulmay kol hadday hawshaasiba ay dhacdo waxa la leeyahay qofkaa inuu siibo ayaa waajib ah muddaduna way kala gu'i dib buu weyse dhammaystiran u soo weysaysan qofkii dib buu ka soo xidhan muddo cusub haddana loo bilaabayaa wa nasaca wuu siibay naxwu junubin junub iyo kala lamidka ihi haddaba junubka garanay eh junubka maxaa la mid ah oo siibaya isna wax alla wixii maydhi waajibinayey maydhi wixii waajibinayey walow maydhigaasi xadasul asqarka haba ka madhnaade eh waxaa la leeyahay khufka waa la siibayaa gabadhii xaa'idadii iyo gabadhii nufasada ahayd ee nifaasku uu ka imanayey waa sidaasoo kaluun bay noqonayaanoo dhammaantood way iska wada bixinayaan oo wuu hawshaasi way ka burtay xaa'idada saacad in ka yar buu dhiigga caadadu ay ka socotayba dee waxa weeye dhiigga caadada ama waxa maalin iyo habeen baan doonaya ayuu ka socday iyadoo xidhatay buu maalin iyo habeen ka socday kadibna markay caadadii aragtay buu maalin iyo habeen kadib ka go'ay mar alla markuu ka go'o odhan maysa masixii baan sii wadaniye waxaa la odhanayaa iska bixiyo jidhkoo dhan maydho oo dib u weysayso oo weyse dabadeed xidho oo haddana muddo cusub gabadhay ha kuu bilaabato wa wuu siibey khufka naxwu junubin junubka iyo ka la midka ihi waa siibey oo janaabada darteed waa loo siibayaa buu sheekhu yidhi fa in inqadad haddii ay go'do muddadii loo masaxanayey ama tii safarka ha ahaato ama tii muqiimka ha ahaato ow amase shaka uu shikiyo muddadu inay dhammaatay ta la shikiyey ama tii safarka ha ahaato ama tii iqaamada ha ahaato aw inxalla ama waxa furtay sharajun tixii bahalka lagu taxay ayaa furtay adigoo muddadii muqiimka haysta ama muddadii safarka haysta aw inkashafa ama waxa faydmey juz'un qayb ayaa faydmey oo min maxalilfardi maxalulfaralkii ka tirsan waa siddeed suuro siddeeddaba khusilataa waa la maydhi labada lugood faqad oo keliya lugaha uun maydho weyse kale iska daah wax kale ha weysaysanin siddeed jeer oo qofku uuna weysaysanayna luguhunuu maydhayuu tukanayo ayuu inoo sheegay waa siddeed xaaladood oo siddeeddaba lugaho qudha maydh lagu odhanayo xaaladda koowaad wuxuu ku yidhi anigoo weyse qaba suuligaan galay khufkiina waan xidhanahay aayar baan soo weysaystay mar alle markaan weysaysteen soo dhammaystirtay ee anigoo khufkii xidhan aan soo dhammaystirtay weysadii ayaan khufkana masaxday markaan masaxday khufkii uunbay inqadat ilmudda anigoo safka hore fadhiya oo salaadda duhur tukanay sugaya oo salaaddii duhur laba saacadood oo quri ay ka dhiman yihiin oo soo weysaystay uunbay afar iyo labaatankii saacadood iga dhaceen inqadat ilmudda lay odhan maayo aayar ku tuko qofkan lagu odhan maayo waayo muddadii laguugu tala galay baa dhammaatay waana muqiim baad ahayd ama adigoo musaafira oo saddex maalmood iyo saddex habeen soo xidhnaa ayaad soo weysaysatay oo khufkiina waad soo masaxatoo safka horaad soo gashay salaadda markii la aqiimayey unbaad saacadda eegtayoo ilay waaba maalinta xilligii aad xidhatay xilligeegii kale musaafir baana tahay maxaad samayni salaaddaa tukan maysid kol hadday muddadu kaa go'do labada jeerba ama muqiim ahaw ama safar ahaw waad bixiyo halkaa weysada ayaa tegi markaad meesha weysada tagto khufkuunbaad iska saari labada cagoodunbaad maydhi aayar baad soo noqoniyo waa tukan saasaad ku tukanaysaa weyse kaloo lagaa rabaa ma jirto oon ahayn inaad labada lugood maydho oo weysadii kale mee wejigii la maydhayey iyo gacmihii la maydhayey iyo madaxii la masaxayey mee weysada inteedii kale muddadu intayna kaa dhicin miyaadan suuliga gelin oodan soo weysaysan wejiga maadan soo maydhin gacmaha miyaadan soo maydhin madaxa miyaadan soo masixin lugaha maxaad samaysay ilin muddadii qofka saacadaa kuu dhinaaye waad masaxday halka haddaba uu iminka loo baahan yahay in wax lagu sameeya waa halkee ilin xadad kaama imanoo weyse kaama jabine halka loo baahan yahay in wax laga beddelaa waa labada lugood oo qura meel kaleba ma aha aayarun lugaha soo maydh inta kale sax bay kuu tahaye waa labadaas suuro fa in inqadad ama safar ahaw ama muqiim ahaw labaynu halkaa ku haynaa ow shaka ayaynu nidhi qofkii shaki baa ku dhacay shakigaasi isagoo muddadii muqiimka ahayd haysta maalin iyo habeen baa la siiyey wuu soo weysaystay mar alle markuu soo weysaystay uu safka hore soo fadhiistay uunbuu shikiyuu is yidhi war horta muddadii maalintii iyo habeenkii ma saacaddanay kaaga buuxdaa mise laba saacadood baa kuu dhiman shaki baa ku dhacay hadduu hadda soo weysaystay oo qofkana soo masaxay shakigaasaa yimid kol hadduu shakiba yimaado dac maa yariibuka ilaa maa laa yuriibuka buu rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam waxaanad ka shakiday iska daayo waxa aan shakiga lahayn aayar qaado oo bilaa shaki waya'khudu shaaku bilyaqiin waa qaacido fiqiga lagu yaqaan ya'khudu shaaku bilyaqiin baynu qaadanaynaa waxaa lagu odhanayaa weysada ku laabo khufka aayar iska siib waxa kuu dhiman labada lugood ee labada lugood soo maydh khufka soo xidho muddo cusubi dib haku ugu bilaabato waa hadduu shaki yimaad ama kolkaa maalin iyo habeen baad ka shakiday ama waxaad ka shakiday saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen ayuu shakigaasi kaaga dhacay aw inxalla sharajun ama tax baa furmay inxalla sharajun waxa weeye adigoo muddadii muqiimka ahayd haysta oo muddadu ay kuu dhiman tahay ama adigoo muddadii safarka ahayd haysta oo muddadu ay kuu dhiman tahay ayuu in xalla sharajun tixii furtay mar alla markuu tixu furto lugtaadiibaa faralkii ayuu bannaanaaday shardi shuruudihii aan soo marnay ka mid ahaa ayaa la waayey oo shuruudaha waxaynu odhan jirnay waxaynu odhan jirnay waa inuu saatir saatirin lahaa shardigaasaa la waayey markuu furashadu ay timaaddo kol haddii saatirin lahaa la waayey ama muqiim ahow oo muddadii iqaamada hayso ama muddadii safarka hayso oo waad weyse qabteeye intaa unbaa furatood soo masaxday iska saaroo aayar soo soo maydh intaad lugaha maydho uun aayar soo noqo qofka soo xidho muddo cusubin ha kuu bilaabato waa hadduu tuxu furto awinka shafa juz-un ama qofkiibaaba hoosu dhacay oo waxaad aragtay lugtaadii oo maxalulfaralkii bannaan yahay meel ka mida ayaad aragtay adigoo soo weysaystay lugahana soo masaxay kol hadduu faralkii meel kamidihi bannaanaaday orodoo dib u noqo oo halka weysada tag iska saar kadibna soo masaxo ee soo maydho lugaha oo qofka dib u soo xidho muddo cusub ha kuu bilaabato ama ahaw muqiim ama ahaw nin musaafira inkashafa jus-un siddeedda suuro halkaa ayaynu kaga baxnay siddeeddaba sheekhu wuxuu yidhi khusilata labada lugood waa la maydhayaa wuxuu kaa ilaalinayaa marka mataqaanaa tuxu uu luqura ka furto ama wuxuu kaa ilaalinayaa marka luqurihii ay dilaacdo qof qurihii uu dilaaco inaad tidhaa lugtaa un baan maydhioo ta kale way ii masaxan tahay caadi mayee labada lugoodba khusilataa buu ku yidhi siddeedda suura waa khusilataa labada lugood faqad buu ku yidhi muxuu faqad kaaga ilaalinayaa inaad mooddo inaad wada weysaysanayso oo dib aad weysadii u bilaabaysu kaa ilaalinaya wejiga ha maydhin gacmahana ha maydhin madaxana ha masixine husilataa faqad labada lugood oo qudha ayaa lagaaga baahan yahay inaad maydho siddeedda suuro inqadad waa laba suuraynu nidhi muqiim iyo musaafirba way ku dhici shaka waa laba suuraynu nidhi muqiim iyo musaafirba way ku dhici waa afar inxalla sharajun taxu markuu furanayo waa laba suuro muqiim iyo musaafirba way ku dhici waa lix aw inkashafa juz'un waa laba suuro muqiim iyo musaafirba way ku dhici siddeeddaa suuro ayuu qusilataa faqad ina yidhi sheekhu fa in inqadad haddii ay go'do muddadu ow amase shaka uu shikiyo aw inxalla amase uu furto sharajun tuxu uu furto aw inkashafa ama uu faydmo un qayb lugta ka tirsan waa maxalulfaralkii eh wusilataa labada lugoodba waa la maydhi faqad keligood baa la maydhi oo wax kaloo lagu soo darayaa ma jiro walow masaxa hadduu masaxo bacda safarin safar debedii ayuu masaxay waa yaqiinta laakiin wuu halmaami doonaaye bacda safarin taa hadda yaqiinta inoo ah ayuu halmaami doonaa wa shaka wuxuu shikiyey ahuwa masixii qablahu safarka inuu ka horreeyey iyo inuuna ka horrayn wa calima wuxuu ogaaday fi haalidi filyowmi haalidi maalinkii saddexaad ayuu ogaaday inuu safarka dhexdiisa masaxay atamahu masixii wuu sii wadanoo wuu dhammaystiri wa acaadda dib buuna u soo celin maakii masaxa uu masaxay oo wasallaa uu tukaday shaakan isagoo shakisan wixii uu tukaday wuu masaxay isagoo shikisan dib ha soo celiyo ayaa la leeyahay oo kaa dib buu ugu noqonayaa masaladani waxa weeye nin musaafira ayaa khufki intuu weysaysto weyse dhammaystiran ayaa khufkii xidhay masixiisii koowaad wuxuu dhacay isagoo musaafira muddada u bilaabatay waxay noqotay muddadii safarka oo saddex maalmood iyo saddex habeen oo dhammaystiran baa la yidhi waa laydi waa lagu siiyey isagoo saddex maalmood iyo saddex habeen haysta ayuu shiki ku dhacay oo wuxuu is yidhi horta masixii koowaad markii aad safarka soo bilaabaysay masixii ma safarka ka hor baad masaxday adoo muqiim oo gurigaaga jooga mise adigoo musaafir oo alaabta adiisitoo anba baxay ayaad masaxday labadaasuu kala garan waayey maalinta koowaad markuu iska masaxdo khufka uuna lugaha maydh inuu masaxu sidaa ku tukado maalintaa koowaad waa u sax waayo haddii muqiim loo arko iyo haddii musaafir loo arkaba laba jeeraba maalin iyo habeen buu lahaayo maalintaa iyo habeenkaa koobaad waa u sax iyagu oo hadalba male maalintii labaad inuu hadduu shaki galay inuu iska siibay ahayduu lugaha maydho lugihii ma maydhine maalintii labaad isagoo shakisan ayuu lugaha masaxanayey salaadahana uu tukanayey maalintaa labaad oo dhan shantii salaadood ee maalinta labaad iyo habeenka ega uu tukaday shantaas salaadoodba shaki buu ku tukaduu ku masaxanayey maalintii saddexaad markuu waagu beriyey ee weli subaxdeedii uuna tukanin uunbuu xasuustay masixii maalinta koowaad halkuu ku masaxay ceelkii yaraayuu dul fadhiyuunbuu xasuustay iyo ilan waddada dhexdeedu ahaayo intuu soo ambabaxay kadibba weeyi kol haddii iskamana bixinba hallihii kol hadduu maalintii saddexaad bilowgeegii ama bertamaheegii ama iyadoon dhicin uu xasuusto maalintaa saddexaadna wuu masaxani salaaduhu ku tukadaa waa u sax haddaba maalinta koobaad salaadaheegu waa sax maalinta saddexaadna salaadaheegu waa sax labadaaba yaqiin buu ku masaxanayey maalintii labaad ee dhexda ku jirtay wuxuu khilaafay dac maa yariibuka ilaa maa laa yuriibuka ama ilaa maa laa yariibuka waxaa ku shiki geliye iskaga tag oo waxa aan ku shiki kelaynin u baydh kolkaa isagoo shikisan ayuu ninkani camalkan watay oo laguma ogola adigoo shikisan waynagii waysadaba haynay ee lahayn haddii aad ka shikido weysadu inay kaa jabtay iyo in kale ood istidhaahda iska weysayso adigoo shikisan waynagii lahayn dee waa arrinkaa haddaad w bilaa weyse noqoto khald khad kugu soo baxaya oo weyse kuu jiri mayso maalintaa labaad ee shakiga salaadihii dib ha u soo celiyo oo salaadihii u jiri maayaan ilan baa dhaawacaya oo waxyeelayeen wuxuu yidhi walow masaxa ninku hadduu masaxo bacda safarin safar debedi ayuu masaxay halkaa haddaba walow masaxa bacda safarin markuu yidhi cibaaradaa adayg yar baa ku jira bacda safarin marka la yidhaahdo talo waa maxay maxaa loo jeedaa waa la iska fahmayaa laakiinu waa arrin la iska fahmayo walow masaxa bacda safarin musaafir baad ahaydoo markuu safarkii kaa dhammaaday eed reerkaagii timid ayaad masaxatay ma saasaa dee bacda safarin saa way noqon kartaa safar baad ahayd oo mar alla markuu safarkii kaa gebagabooday uunbaad masaxatay bay noqon kartaa waa khada markaa ah. eegsaa looma jeedo waa bacda bidaayati safar safarka bilaabashadiisa debedii ayaad masaxatay waxaa jira hadallo marka la hadlayo laysla yaqaan iminkaa soomaalida marka la eego dadka dhakhtarada oo kale nin baa kiniin kuu qoraya ama dawo wuxuu ku odhanayaa hoo kiniinkaayo caawa markaad seexato liq waa la yska fahmayaa caawa markaad seexato oo waaban hurdaaye goor goormaan liqaa ee markaad sii seexanaysa inuu ku yidhaabay ahayd soo maaha caawa markaad seexato liq buu ku odhan kan kalena intaadan aroorta toosin intaadan toosin liq buu odhanaya oo waabad hurudaa ah, markaana seedu liqi waa laysla fahmayaa uuna waxa weeye markaad sii seexanayso iyo markaad saa uun usoo toosto ayaa loo jeedaa haddaba bacda safarin markuu ina yidhi waa fii ahnaa'i safar sheekha ibnu xajar khayr allaha siiye wuu fahmay cibaarada inay inuu wax yari ku jiro bacda safarin markuu yidhi buu fahmay waa ka sharuxu ina leh bacda safarin markuu marayay muxuu yidhi ey fii ahnaa'ihi waa safarka dhexdiisaa loo jeedaa fii anaa'i safar bu ayuu masaxday walow masaxa haddii uu masaxo walow masaxa haddii uu masaxo bacda safarin safar debedii ama safarku markuu bilowday kadib ama safarka dhexdiisii buu masaxay wa shaka wuxuu shikiyey ahuwa masixii buu shikiyey qablahu safarka hortii inuu ahaa iyo inuuna ahayn wuu iska watay maalintii koobaad iyo tii labaadba wa calima wuxuu ogaaday fi haalii maalintii saddexaad ayuu ogaaday inuu safarka dhexdiisa masaxday fi haalii buu ogaaday waa maalintii saddexaad atamahu wuu dhammaystirayaa masixii oo atama waxa weeye saddexdii maalmood maalin unbuu soo qaatay maalinna shaki buu ku qaataye labaa kuu dhiman la odhan maaye maalin unbaa u dhiman atamahu wuu dhammaystirayaa wa acaada wuxuu dib u soo celin maakii masaxahu uu masaxay oo wasallaa uu tukaday shaakan isagoo shikisan wasallaahu shaakan dhicidda uu shakiga ku dhacay dartii ayuu u soo celinayaa buu ku yidhi halkaa waxay uu sheekhu kaga baxay mas'aladaa ayaynu bartaa kaga baxnay wuxuu doonayaa inuu haddana sheego wa in axdatha haddii uu xaddatho mustabiixun mid mustabiix ah ayaa xaddasay qabla adaa'i fardihi faralkiisa gudashadiisa horteed buu xaddaey xadadkii la yaqaanay ku aan ahayn buuna ku xaddaey masaxa wuu masaxan lahu faralkaa wuu u masaxan ow amase bacdahu faralka debedii ayuu xaddaey masaxa wuu u masaxan linawaafili sunnayaaluunbuu u masaxan mas'alo kale ayuu sheekhu halkan doonayaa inuu ka hadlo masalada kaluu ka hadlayaa waxa weeye horta khufka ma waxa loogu talagalay uun qofka saliimka ee caafimaadka qaba mise khufka waxa xidhan kara ninka tiiter ku jiro oo kaadidu ay ka tiflaynayso iyo nin selisulbowl ah oo kaadida ama naqasku uuna ka joogsanaynin ama gabadh mustaxaado ah oo caadadii ay ka so dhiiggii uu ka socdo mustaxaado dhiiggii uu ka socdo caadadii odhan mayne ayaa xidhan karta intuba way xidhan karaan intuba way xidhan karaan hadday mustaxaado tahay iqaamo iyo safarba waa loo ogol yahay haddii qofkan katiiter uu ku jiro kaadidu ay ka tiflaynayso qofka waa loo ogol yahay inuu xidho ama muqiim ha noqdo ama musaafir ha noqdo oo wuu masaxanaya haddaba sideebuu u masaxan wuxuu ku yidhi qofkani wuu weysaystay markuu weysaystay bacda kamaali dahaara la xidhan jiraye saw ka naqaskii aan ka joogsanayn ama dhiiggii aan ka joogsanaynin sidaasuun sidaasunbaa loo qiimaynayuu ku xidhanayaa wuu xidhay ka soo qaad inuu xidhay mar alla markuu xidho uu sidaa u xidho khufkii hadduu dhiiggii socdo ma waxa laga soo qaaday inuu weysadii jabtayoo waxaa la odhanayaa weysayso dib u masaxo ma isagaa istaagayaba ama naqaskii isma taagayo ama kaadidii way oo isma taagayso maye waxaa lagu leeya markuu xidho degdeg uun degdeguunbuu salaadda u gelayaa salaadda unbuu degdeg u geli mar alla markuu salaaddii tukaday uu salaadda si dhammaystiran u tukaday ayuu xadad kale ka yimid xadadkii ma garanaysaa ka soconi kaadidii maaha naqas baa ka yimid naqaskana dee uu kaantarooli karayey kaadidii ka tiflaynaysay maa naqas baa ka yimid kol hadduu naqas ka yimaado selisulbawlna uu ahaayoo kaadi ay ka socotay salaadda faralka ana uu tukaday waxaa loo baahan yahay intuu yaro baxo inuu aayar soo weysaysto oo khufka uu soo masaxo oo sunna uu ku tukado sunno oo qurunbuu ku tukanayaa laakiin salaadda soo socota waan masaxanayaa laga yeeli maayo salaada soo socota weyse dhammaystiran baa laga rabaa sunnuun baa loo ogol yahay bacdaalfaral haddii uu xadao oo xadafkiisii ku an ahayn uu ku xadao sunno unbaa la odhanayaa usoo masaxo hadduu soo weysaystuu khufka soo xidho isagoo safka ku soo socda kolley kaadidii waatan ka da'aysaye isagoo soo socdoo gal isloo deg deg salaadda u gal isle ayuu xadafkiisii xadafan ahayn ka yimid dib unbuu u laabaniyo intuu weysaysto khufka iska saari maaye ayuu khufka masixi qabla alfaral hadduu xadadku ka yimaado hal salaada ayuu u masaxani bacda alfaral hadduu ka yimaadona linawaafili buu u masaxani intaasuu doonaya inuu inoo sheego wa in axdatha haddii uu xaddatho mustabiixun mid mustabiix oo bannaysanaya mustabiixa waa ninkii saliisulbowlka ahaa ama mustaxaadadii wixii la midka ahaa qabla adaa'i fardihi faralkiisa gudashadiisa horti ayuu xadathay masaxa wuu masaxan lahu faralkaa ayuu u masaxani faralkii ayuu u masaxani markuu masaxdo sunnayaashuna taabici bay u noqon ow amase bacdahu faralka debedii ayuu xadesay bacda adaa'i fardihi buu xadesay masaxa wuu masaxan linawaafili sunnayaasha oo qura ayuu u masaxan ee lama ogolo salaad kale oo faral ah waan u masaxanayaa inuu yidhaah halkaasina waa mas'aladaa oo waa ninka macduurka loo yaqaano sida uu u masaxanayo ayuu kaga hadlay mas'alo kale ayuu halkanna doonayaa inuu sheekhu sheego wa wajaba waxa waajibay istidaamatun khufka in la joogteeyo la sii xidhnaado ayaa waajibay laa lubsun in la xidhaase ma waajibin liqilati maa'in biyaha yaridooda ayuu u waajibay ama u waajibi maayo wuxuu inoo sheegayaa waa mas'alo muhiima mararka qaar khufki haddaad xidhan tahay ma siibi kartid oo waxa lagu odhanaya khufka haddaad siibto waad ku dambaabaysaa waajib baad khilaaftay khufka haddaad bixiso mararka qaar khufkii inaad xidhnaataa waajib kugu noqoni istidaamadiibaa waajib kugu noqoni hadda laakiin waa istidaamada uune lubsiga kale waajib ma noqon karo oo lubsigu isagu si guud waajib uma aha waxa la kala saaray shayga in dee maxaanku idhaha istidaamadiisa la eego la qiimeeyo iyo iyo in lubsigiisa la qiimeeyo waa laba mas'aloo kala duwan ibtidaaha iyo istidaamada farqi baa dhexeeya fiqiga masaa'il aad u fara badan oo ibtidaaha iyo istidaamadu ay ku kala duwan yihiin baa jira alibtidaa walistidaama istidaamadu waa shaygaad ku jirta inaad joogtay waajib kugu noqonaya ibtiduuna waa inaad dib ka bilowdo masalan caagad mooye sixa ah oo haafa baan haystaa waanan weyse qabaa bal hadda u fiirso anoo hadda weyse qaba oo qufkii hadda xidhay ayaan helay caagad yaroo haafoo mooye sixo ah haddaan ku weysayse is-idhaa lugaha way igafaysaa oo lugihii way iga gafmay lugihii inaan u gebagebe dee gebagebaysi mooye suurtagal noqon mayso lugaha iima maydhayso wejiga hadday maydhay gacmaha maydhay madaxa masaxdo bartaasay biyaha yar igaga go'ayaan haddana waan weyse qabaa biyahan yarna waan haystaa anoo weyse qaba khufkaa ayaan xidhnaa kaadi ayaa i qabatay eeg mas'alada suuradeeda intaasoo dhan baa lagaaga baahanya inaad fahanto waa inaad horta weyse qabtid marka hore waa inaad haddana khuf xidhan tahay marka labaad waa inaad haddana biyo lugaha kaa gefaya aad haysatid waa inaad haddana kaadi ay ku qabato ama saxara ama wax weysada jebiya ama neef baa ku qabatay wax weysada jebiye ayaa ku qabtay wax weysada jebiyaa markuu ku qabto waxaa la ogaanayaa khufkaa haddaad tidhaa waan siibaya suuligaan gelayaayo waan siibayaa waa khata haddaad khufkaa markaad suuliga sii gelaysid bixisid goormaad xidhan kartaa bacda kamaali tahaaraad xidhan kartaa biyaha aad haysataana ma kugu filan yihiin kuguma fillo oo lugihibay kaa gafayaan haddaba inaad gebagebaysi ku tukato iyo inaad weyse ku tukato waxa afdal ah weysada inaad weyse ku tukatood gebagabaysi adan ku tukan baa afdal ah haddaba khufkan inaad siibtaa waaba dembiba markaad suuliga gelaysid khufkaa siibi maysid ilayn waad og tahay weysada soo socota inay lugaha ku gefi doonto oo markaad masaxaysa masaxa ay ku filaanaysa aad og tahay aad masaxatida khufka dayso waa kii aad xidhnayd baa daysa lagu odhanaya waa waajib oo qofkaasi ma siibi karo mas'alada lubsiguna waxaa lagu sawiranayaa anoo hadda weyse qabaa bal hadda eeg hadda waan weyse qabaa khufkii ma xidhniye masalada hore waan xidhnaa khufkii ma xidhniye jeebkaan ku sitaa anoo weyse qaba ayaan khufka jeebka ku sitaa biyihii yaraayee lugaha igafaye masaxa ii noqonayeyna waan sitaa weysadii baa iga jabayso oo kaadibaa aad ii haysa intaadan su intaanan suuliga gelin haddaan khufkan xidho haddaan khufkan xidho intaanan suuliga gelin markaan suuliga galo waan masaxan doonaa ilin hadda waan weyse qabaayo waan xidhan karaa sidaanaan ku xidhan karaaye waan masaxan karaa haddaan hadda xidho markaan soo baxo waan masaxan karayaa haddaanan hadda xidhanninna markaan soo baxo marka biyuhu intay maydhayaan ay maydhaan wejiga marka ay ii maydhaan iyo gacmaha iyo madaxa lugaha waan u gebagebaysanayaa nin bilaa biyo-a ah unbaan noqonayaayo falam tajiduu maa an un baan qaadanaya kolka intanna biyaan ku maydhi inta lugaha ana waanu gebagebaysani weysadaydii waxay ku dhammaystirantay aljamcu bayna dahuurayn anoo biyo iyo carro isku keenay ayay iigu dhammaystirantay oo biyo qudhana kumaan weysaysan carro qudhana kumaan gebagebaysan gebagebaysiga waa lugaho qudha ayuu noqonayaa haddaba xilligaas uu iigu jiro jeebadaha qofku uu iigu jiro lay odhan maayo suuligaad gelaysaa biyuhuna kuguma fillo hadda sii xidho oo qasaba lay odhan maayo hadda waa inaad xidhata lay odhan maayo eeg lubsigaasi waajib ma aha laakiin haddaan xidhanahay ma saari karo oo inaan saaraa waa dembi labadaa mas'ale ayuu halkan inoo ishaaraya ama uu doonaya inuu inoo kala saaro wa wajaba waxaa waajibay istidaamatun joogto ayaa waajibay khufka in joogto laga dhigo istidaamo oo khufkii in la xidhnaadaa waa waajib haddaad marka hore xidhnayd waad xidhnaa xidhnaanaysaa waa waajibna arrinkaasi muxuu u waajibay waa liqilati maa'in biyaha yar dartood ayuu u waajibay oo hadday biyuhu kugu yar yihiin waxa lagaa rabaa inaad qofkaa joogtayso laa lubsun xidhashadu ma waajibin oo haddaad jeebadda ku sidatood weyse qabtid suuligana u baahatid xidho oo la soo bax odhanayo labada ibtidaha iyo istidaamada ayuu farqi u dhaxeeyaa oo sidaasaa mas'aladaa labadaa mas'alo loo kala saaray baa la yidhaahdaa farqun bayna alibtidaa'i waalistidaama ayaa la yidhaahdaa wa sunna waxaa la sunneeyey wa sunna waa la sunneeyey masixii khuduudan si khuduudoo dhaadheer loo masaxo wa bisuflin xagga hoose in laga masaxo wa caqibin iyo cidhibta in laga masaxana waa la sunneeyey wa kuriha waxaa la karaahiyeystay takraarun in lagu celceliyo khufka masaxa waa la karaahiyeystay wa ghaslun in la maydhana waa la karaahiyeystay halkan sheekhu wuxuu sheegayaa kayfiyada loo masaxo khufka ayuu sheegayaa waa kayfiyada khufka loo masaxo waxaa laga masaxaa midi waa waajibku intuu inagaga dhacayo midna waa sunnaha khuf markaad xidhan tahay aad u masaxaysid waxaa la sheegaa gacanta midig suulka lugta ayaad ag dhigaysaa dusha sare xaggaa sare suulka lugta ayaad dhigaysaa gacanta bidix cidhibta oo xagga hoose ayaad saaraysaa labada gacmood intaad biyo la gashaad saa isku daba marinaysaa waa saasaad u masaxaysaa markaa taana horaad u kaxayn taana dibbaad u soo kaxayn waa khuduud oo waa si dhaadheer waxaana weeye wa bisuflin wa caqibin xagga hoose iyo cidhibta xagga sarena dee gacantanaa soo marayso waajibku baalku ku dhacayey weeyaan xagga sare oo xagga hoose maahae xagga saraa muhiim ah kaasi waa kayfiyada loo masaxayo oo haddii lugtaada aan moobeelkaa ah ka dhigo xagga suulkana gacantaa ah unbaad saari xagga cidhibtana bidixdaad saari markaad biyaha geliseed masaxayso saasaad isku daba marin haddaadan saaba u masixin oo siyaabo badan oo kale aad u masaxdo wuu kuu ansaxayaa ee sunnaha iyo afdalka ayaa sidan ah oo waa waaridka ayaa la yidhaahdaa wa sunna waa la sunneeyey naa'ibu faacilku waa damiir masaxa ku dhacaya wa sunna waa la sunneeyey khuduudan baa la sunneeyey khuduud in si dheeroo khuduud ah sidaa loogu masaxo waa lil itibaacoo nebi maxamed baa lagu raacayaa sala allahu calayhi wasalam faraha ayaa sidaa loo kala geynayaa faraha ayaa sidaa khuduudka lagu sheega loo kala geynaya saasaa laysku daba marinaya markaa khuduudan si dhaadheer webisuflin xagga hoose ayaa laga masaxaya masaxu xagga sarena wuu ka iman webisuflin maca suflin xagga hoose maceega ayuu ahaan iyo wacaqibin xagga cidhibta xagga hoose iyo xagga cidhibta waajibkuna xagga saruuba ahaada xagga sare waa waajibkii labada kalena iigu gee sunnihii baa ii xasilay markaa wa bisuflin wacaqibin waa kayfiyada ugu wanaagsan ee qofka loo masaxo laba qodob oo makruuh ah ayuu doonayaa inuu inagu baraarujiyo xilliga khufka la masaxanayo haddii lagu celceliyo waxaynu ogeyn weysada takraar baa la sunayn jiray taliid tahliid baa la sunayn jiray oo wejiga marka la maydhaya saddex jeer in la maydhay ahayd gacantan marka la maydhaya saddex jeer in la maydhay ahayd haddaba khufkii ma nidhaahnaa isaga laftiisana saddex jeer ha la masaxo waa kuriha takraarun waa makruuh baa la yidhi takraarkaasi in lagu celceliyaa oo takraar la sameeyaa waa makruuh haddaba in la maydho ka warrama oon la masixinba e eh, haddii la maydho waa ghaslun buu ku yidhi khufka in la maydho inta biyo la qaato iyo saabuun loo qaato laba maydho lugtii laga dhigo oo caadi loo maydhaana waa makruuh labadaa qodobba waa makruuh sababta makruuh ay u noqdeen khufkani waa xoolo waa maal oo dee waxa weye waa wax lacag taagan oo lagaa iibinayo wuuna ku anfacayaayo waad xidhanaysaayo xilligii dhaxantii waad aragtaayo cagtaadii buu dhowrayaa biyihiibuu kuu kaydinayaa waa maal dhaxan dhaxanta kaa celinaya oo safanka iyo dhibaatadoo dhan kaa ilaalinaya oo marna bacadka iyo dhibka kale kaa dhowraya weeye qofku waa maal horta sidiisaba wuxuuna ka samaysan yahay saan haddii saanta biyaha lagu badiyo ama la maydho ama lagu celceliyo intaba saantu way xumaanaysaa sababta keentay ee wakuriha lagu leeyahay wakuriha takraarun wakaslun itlaafulmaal baa ka dhalan karaya maalkii inuu dhinto oo qofkiiba uu xumaado biyaha uu ku xumaadaa ka dhalan karaysa kolkaa labaduba waa mamnuuc waaridna ma aha oo dee sidaa khuduudda a ah mooyaane in la maydho ama lagu celceliyo nebi maxamed kama sugna sala allahu calayhi wasalam wakuriha waxaa la karaahiyaystay takraarun takraar iyo ku celcelin baa la karaahiyeystay wa ghaslun maydhidiina waa la karaahiyeystay masaa'ilun ka aamusay ayaa jira oo maalan haddii wakhtigu kaa dhammaado adoo salaadda ku jiro oo kale qofkiibu wakhtigii kaa dhacay adoo salaadda ku jiro oo kale masaa'il uu ka aamusay baa jiroon inaguna ka aamusayno insha allah wa tartiibu tartiibkii weeyaan wa tartiibu tartiibkii weeye waxaynu ku soo jirnay faralyada weysada wuxuu ina soo yidhi fardu lwuduu'i ghaslulweji khabarkaasuu ku cadfan yahay wa tartiibu lixdii faral ee weysadu ay lahayd kii lixaad ayaa tartiiba waa in weysada la tartiibiya oo ay u hor niyadu u horrayso oo wejiga ay la xidhiidho oo gacmuhu ay wejiga ku xigaan oo madaxa lagu xijisiyo lugaha loogu dambaysiiyo laakiin tartiibka in la khilaafo ma aha oo markaad weysaysanaysa xagga lugaha aad kaga tagto haddaad marka hore lugaha maydho ood haddana gacmaha maydho ood haddana madaxa masaxdo ood wejiga u dembaysiiso suurtagal ma aha oo talaacubun bilcibaada ayaad la timid oo waxaad khilaaftay waalidkii qaabkii ilaahay aayadda inoogu soo gudbiyey baad khilaaftay faغsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn dariiqii laynoogu talagalay inaan u weysaysanno dariiqii ayaad khilaaftay oo tartiibka haddaad garab marto weyse kuu jiri mayso waxaa la yidhi ma la suurayn karaa nin tartiibkaa ah, garab maraya oo weyse ayna u ji oo weysadu haddana ay u jiri adoon tartiibkii raacin oo haddana ay weyse kuu jiri mala ma la sheegi karaa bay yidhaahdeen culimmadu waxay soo qaataan mararka qaar tartiibka waa la yska dhaafaa laba suuro ayaynu ka soo qaadanaynaa tartiibkii ood iska dhaafaysid mararka qaarna tartiibku waa laazime si farsamaysan baad u marinaysaa waxaa ka mid a haddaan lugaha ka bilaabo weysadayda oo cagsigii aan u wado cagsigii baan u waday afar jeer baan weysaystay afarta jeerba lugahan ka bilaabay marka afraad markaan dhammaystiro waan weyse qabaayo waa la hubaayo waan iska tukanayaa afar jeer umaan lugaha ka bilaabay lugaha markaan maydho ee niyoodo welibana inaan weysaysanayo may ii jirayaan lugihii may iima jiraan waxaan ahay nin qabowsanayo ama boor iska maydhay unba layga soo qaadi madaxa markaan masaxayo ee niyoonayo miyuu ii jiraa madaxii dee xubinkii ka horreeyey baan jirin oo maxay ah gacmihii iima jirayo madaxii lugaha marka gacmaha markaan maydhayo iima jiraan waayo dee wejigii ka horreeyey baan jirin laakiin wejiga markaan u dambaysiiyen wejiga maydhayo ee niyoodo weysadii anoo wejiga ka bilaabay oo kalun baa noqonaya weysada koobaad yaa ii xasilay weysada koobaad markaan dhammaystiro wejigoo qudhaan haystaa mar labaad baan haddana ku soo celiyey oon ka soo bilaabay lugihii marka labaadna xubinka ii xasilayaa waa xubinkee mar labaad markaan soo bilaabo labada gacmood baa i xasilaya wejigiina wuxuu noqonaya mid lagu celiyey mar saddexaad haddaan soo bilaaboon lugaha ka bilaabo yaa marka saddexaadna ii xasilaya madaxiibaa ii xasilaya mar afraad baan haddana lugihii ka soo bilaabay yaa ii xasilaya lugaha aan ka bilaabay afar jeer haddaan weysaysto oo cagsigaa aan kaga imaado weysadaydu way dhammaystiran tahay salaaddaan ku tukadaana waa ii sax weeyi laakiin dhinac kalean khalad ka galay oo al israaf waa kii la odhan jiray walow badda ama webigaba ag joogo lama ogolo israafka haddii biyahan aan ku israafayo oo aan loogu biyo beer oo kale aan ku waraabsanayo ayna ahayn ama si kale aan uga faa'iidaysanayo ayna ahayn oo biyo dhulkaa gelayoon dib loo isticmaalin hadday yihiin dhinac kalan xaaraan kaga dhacay haddii biyahani kolley kuwa beerta lagu waraabinaye ay yihiin oo intaasi intii beerta lagu waraabinaye ay tahay lay odhan maayo waa israafo dee wax loo baahnaayo meel loo baahnaa galay weeyi oo taasi way ka duwan tahay waxyaabaha tartiibka uu ku dhaco waxaa ka mid a ah haddii aan muquurto waa ama bad baan ku ayaan ayaan doonaya inaan ku maydho ama webi baan ku doonaya inaan ku maydho ama berked baan doonaya waan muquurtay haddaan muquurto oo weysadana aan niyoodo waxaan soo baxayaa unan oo weyse qaba tartiibku waa ictibaari markaa ah. suuradaasi waa suuro labaad oo tartiibka ictibaari laga dhigayo haddii qofku isagoon weyse qabin uu junub noqdo oo isagoo junuba oo weysadiina laga rabo maydhina laga rabo uu intuu maydhi niyoodo weysadana uu la niyoodo walow yuuna madaxa yuuna wejigaba ka bilaabine isagoo xubnihii kale maydhay wey weyse qabaa markuu maydhigu dhammaystirmo mar alle markuu maydhigaasi dhammaystirmo qofkaasi waa qof weyse qaba oo tartiibkii la eegi maayo oo waa iska ictibaari saddexda suuraba waa ictibaari xubnaha taranka markuu marayo waa inuu iska jiraayu iska ilaaliyaa markaa hadduu tartiibka halmaamo ama uu ilaago tartiibku ilow kuma dhaco baa la yidhaahdaa wa tartiibu waa tartiibkii wa yaqacu wuu dhici tartiibku biinqimaasi mutawadi'in mid weysaysanaya dhumbashadiisa ama muquurashadiisa ayuu ku dhacayaa kaasoo nawaa niyooday wuduu haddaad muquurato tartiibkii waa lagaa dhaafay wasaqadda waa dhacayaa tartiibku in ajnaba hadduu qofku janaaboodo oo markaa uu wada maydhanayo maydhigaasaa kaga filan weysada iyo wuxuu kaga filaanayaa iyo maydhigiiba xabaddaasa ugu wada filan oo waa kii la odhan jiray asqarku yadkhulu taxta alakbar baa la odhan jiray asqarku akbarku hoos galaa nin reer soo maray oo muxsan ihi hadduu zino ku dhaco oo uu zinaysto lama odhan jirin boqol jeedal ha laga jaro haddana ha la rejmiyo waayo muxsannimadu waa khaas rajmi bay keentaa zinanimaduna waa caam boqol jeedal bay keentaa maa awjaba bikhusuusihi acdama alamrayn laa yuujibu bicumuumihi adwanahumaa baa la odhan jiray qaacidadiina shaygu hadduu khusuusnimadiisa uu ku waajibiyo labada amarka culus cumuumnimadiisa kuma waajibiyo labada amarka fudud la odhan maayo haddaba khusuuskii muxsannimada ahaa markuu rajmi oo kii adkaaya ku waajibiyey la odhan maayo cumuumka zinanimo ah kii fududaayee boqolka jeedal saasoo way soosgelayaanoo xukunkaa ah rejmiguunbay isla qaadanayeen weysadii iyo maydhigiina waxa lagu leeyahay kol haddii qofkan labadaba lagu yeeshay weysadii asqar bay ahaydoo maydhigaa unbay hoos gashay sidii rejmigu boqolka jeedalba ay kaa ugnu hoos galeen wa tartiibu waa tartiibkii wa yaqacu waa dhacayaa tartiibku binkimaasi mutawadi'in mid weysaysanaya muquurashadiisuu ku dhici kaasoonna waa niyooday weysaysi wasaqadda waa dhacayaa tartiibku in ajnaba hadduu janaaboodo laa in nasiya hadduu ilaawase tartiibku dhici maayo in shaa allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w